alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa ama bacd waxaan soo gaarnay ku jirnay najaasaadkii iyo tirintooda waxaanan soo gaarnay halkuu yidhi walinfaxatu طaahiratun in ukhidat min sakhlatin mudakaatin lam takul hayra laban wamaa yasiiru min fami naa'imi in kaana min almacidati بأn kaana laa ynqaطc إida طaala nawmhu najiس wain kaana min اlahawaati بأn kaana ynqaطicu faطaahiru wاlcudw الmunfasilu min alxayi xukmhu xukmu maytati dalika الxayawaan in kaanat طaahiraة kasamaki faطaahiru waإlaa kalximaari fanajisu weli waxaan ku jirnay waxyaabihii najaasada iyo طahaarada ahaa wuxuu ihi wاlinfaxatu waxyaabaha infaxada la yidhaahdo waan fasiri doonaaye aahiratun waa aahir kadib wixii ka dambeeya waa xalaal weeye in ukhidad haddii laga qaado min sakhlatin ilmaha yaree waxaraha ama idaha weeye taasoo mudakaatin la gowracay lam ta'kul aan cunin hayra labani caana wax aan ahayn infaxada waxaa la yidhaahdaa waa caano ilmuhu u cabbay oo caloosha xuubkeeda hoose halka caanuhu galaan ku jira markay caanuhu halkaa galaan xuubkooda ay ku jiraan gudihiisa baa waxaa laga sameeyaa maaddadan waxyaabaha mustaxdaraadka caanaha ee ama jubnada dheh ama waxyaabahan farmaajooyinka la yidhaahda dheh caanaha lagu fadhiisiyaa iska waxyaabahaad um waxaad tidhahdaa jubno dheh carabi ama jiis dheh ama farmaajo dheh magacaa dooni u bixi ama tan waaweyn ee isku taalla ha noqoto ama tan yaryarkee la googooye ha noqoto waxaan filayaa waxaan ka hadlaya hadda waa garateen baashan rootiga mar baa la marsadaa haddii la rabana subag ahaan baa loo shiilaa oo wax kalaa lagu darsadaa rootiga ismariska marka la marinayo markii macmacaanka iyo jaamka hadda waxaan marsana laga reebo dhinaca kale laba mid baa lagu darsadaa ama waxaa lagu darsadaa waxyaabahan subaga ee ismariska ee blue bandiski aad ka taqaanaan hadda idinku ama waxaa la mariyaa mid la dhexgeliyoo la googooyo tiis waa la yidhaahdaa carabiga jubna yidhaahdaan reer talyaani farmaaja yidhaahdaan intaa kadib yaa igu dara dee soomaalida kale waxay ku garata jaamku waa kan macaan ee malmalaadada la yidhaahdo way ma aha ha ku khaldamin waxaani asalkiisa waxaa laga sameeyaa mustaxdaraad iyo maadada caanaha maadada caanuhu iyo waxyaabaha khudaartee laga samaynaya mararka qaarkood si ay jiis iyo waxaa fadhiya u noqotaay waa in wax qamiiriyo lagu daro waxaa qamiiriye lagu daro xataa tijaarada caalamka maanta ilmo yar oon caano mooyeen wax kala cabin baa la ciijiyaa hadda wax ugu badanee la isticmaalana hadda looda weeye dibi yar baa la ciijinayaa marka uu saa usii nafbaxayaba intii deg deg loo jeexo ujeeddada yaree laga leeyahay waa ilmo dibi hadda dhashay oo laga yaaba maalin laba saddex inuu jira qaar baaba saa loo dhaliyaaba baa calooshiisa durbe inta la jeexaa xuubka dhacaankaa ku jiriya caanahaas laga keenayaa waxaa isku darmanaya marka labo ciqaabkii la ciijinayee la dilayey jirkiisu waxbuu sii daynayaa halkii caloosha ah waxyaabo jirkiisa uu sii daayey baa ku dhacaya caanihii uu cabbay iyo iyadii markay isku darmadaan maado wax qamiirisay noqon halka dhibic baa intaasoo kun oo litir qamiirinaysa oo fariisinaysa oo jiis ka dhigaysa waxaan filayaa suurada waxa laga hadlayo hadda inaad ila fahanteen infaxa taasaa la yidhahdaa infaxadu waa wax asalkiisu caanahaas yahay laakiin calooshii ilmaha iyo xuubkii markuu galoon wax kala ku darmanin iyo cadaadiska gawraca ama dilka ifraasaad iyo waxyaaba uu sii daynayo ilmuhu calooshiisu oo isku darmaday baa ka samaysanta maadada qamiirka ah maadada qamiirkaana caanaha lagu daraa marka lagu darana maadooyinkan jiiskaoo waxyaabaha ugu badan ee cunto ahaan la isticmaalo rootiyadana lagu darsado laga sameeyaa sharikaad caalamiya ah hadda ka shaqaysta haddaba xilligan aan joogna intaan aqriyay kan looda dibida yarka ah ama weel yardhe waxaa tidhaahdabe baa ugu badan waxa laga sameeyo yurub maraan dabagalaynay wadanka ugu badan ee sameeyana daalishka ama denmark bay ahaayeen markaa shirkadihii dabagasha dabagasha dabagasha qaybo badan oo kamida ah. halkaa unbay faracooda gelaysayo waxyaabaha qaarkood waxaa lagu dhihi waa sirta ganacsiga lama sheegi karo sida maadadan coca-cooladaaba maadada koollada ah sir tijaari ay tahay oo wax badan oo salkeeda soo taabta loolayahay maadada rootiyada iyo xaafidada la yidhaahdee dheeraysa ee hal ereyada u taagan efo e iyo ilaa efo ah xarafka haddaad aragtaan rootiga markaad akhriyaysaan rootiyada soo gadataan slayska iyo kuwa lamidkaa ah. ama maadadan buskudka iyo keegaga aad soo gadataan waxaad akridaan maadadu waxay ka koobantahay akhriya ingredentska akhriya ingiriiska markaad akrido waxay ka kooban tahay oo xarfaa ama tiro ah baa qoran haddaad aragto e afar boqol toddobaatan iyo kow ilaa e afar boqol toddobaatan iyo sideed sagaal inta udhaxaysa waa maxay ka dhigan tahay tilmaamaysaa waa maado roodiga lagu daray si uusan durbo u xumaanin oo wakhti dheer daray u ahaado maadada xayawaankana waa laga keenaa dufankiisa dufanka dhirtana waa laga keenaa laakiin ka xayawaankaa ka rakiisan sa maadaamuu ka rakiisan yahay wastareenka waxaa ka yimaada maadada xarfahaas ugu badani waa xoolo xoolahoodu ama waa doofaar ama waa kuwo aan si saxa loo qalin su-aasha waxaa iman maadadaasi waxay ku qoran tahay waxaasaa ku jira dhirna noqon kara xoolana noqon kara waan dabawaa la dabagalay oo xataa rag master diyaarinayaa loo diray say dhabta iyo baasantejka waa la taaban waaye waxaan uga jeedaa waa sir ganacsi bay aakhirkii gashay waxaasoo dhan warkaasoo dhani warkaan u jeeday inaa idhaahdee mawduuca ahaa ma ahayne uu taraaray hadal iyo hablaba ducalaan bay tarmaan bay somalia horay u teliyeen marka infaxadu waa waxa caloosha xuubkeeda ku jira daba waxaynu isweydiinaynaa mataahir baa mise waa nijaas mid waan ogaanayoo neefkii haddii la qalo iyo hadduu baktiyo waa kala laba neefkii baktiyey baktigu waa nijaas soomaynaan dhihin waxaa caloosha ku jiraaye ma baktigiibay ka mid yihiin mise ma aha haddiise la gowraco waxaynu nidhi caloosha waxaa gala uus iyo waxbaa ka mida uuskiina fuqahadeennu waa najaasay dhaheen haddaba kuwan iyaga maxaa daahir ka dhigay waxay dhaheen walinfaxatu infaxada caanaha iyo dhacaanka caloosha ku jira iyo xuubka cuntahayaha daahiratun weeye laakiin waa laba shardi baa ku xihan in ukhidad haddii laga qaadaa min sakhlatin waxar ama nayl yar mudakaatina la gowracay horta waa in la gowracay oo inaan bakti ahayn kow lam taakul aan cunin hayra labani caana waxaan hayn si aan meesha uus mutagayiroo najaasaa u imanin waa inay caano keliya un cabtay waxa caloosha galay caano keliya yihiin sidaasuu halkan ahaaradeeduu ku rajaxay bi haadayn sharayni culimmada qaar muslimiinta maadaama masaladan ay masalo tahay mimaa tacumu bihi lbalwa aqdiyadii iyo acimadiina maanta ay haalib ka noqotay de adiga soomaalin baa laga yaabaa canjaale iyo jabaati iyo mandhaasi inaad karsata subixiye dunida waxa u badana lagu quraacda rooti iyo jubno wey caalamulcarabi haddaad tagto dee quraacda ugu badanee la cuno waa jubnada in lagu darsada weeye rootiga iyo waxyaabaa la cunayo caalamka galbeedka iyo western haddaad tagtana dee quraacaan jubno ku jirin aadba uma tirsanaba quraacaan jubno ku jirin way raasumaalka cuntadu waa rooti rooti waxa ugu badanee lagu darana waa jiis marka mas'aladu waa mar kastoo madaniyadda sii badatana way kugu soo badan hadda waxaan arkaya subaxa maaldhawita maray masaladan darteed dhowr subamarkeedyada soomaalida ka midaan maray halkaasuu jiiskiiyo farmaajadii ka hayaan waxaan maray xilli sanad iyo barh ka hora intan way ka yareed suuqa way kaga yareyd marka baashii in yar bay usoo fidaysaayo suuqiina loo sii baranayaa maadaama ay saas tahay mas'aladani waxaan leenahay culimmada qaybo ka mida bal qowlu jamhuuri الصaxaabati wالtaabiciina muطlaqan inay daahir tahay wey muطlaqan ama ha la gowraco ama ha baktiyo anfixadu waa anfixadu waa daahir bay yidhahdeen waana xalaal ama ha noqdo ilmo yar ama neef weyn ha noqdo iyadoon la kala qaadin masaladuna masalo shalay iyo maanta a ma aha waa masalo taariikhdeedu xataa duhuurlislaam ay ka horreysay wey walidaalika muslimiintu waxaa adilada loo daliishada ah muslimiintu markay qabsadeen ardulciraaq bay mas'aladan infaxada iyo jubnada ay la noolaadeen xilligii cumar ba radi allahu canhu wa ardaahu cumar baa la soo weydiiyey ibn abi shayba fii musiiba u baabeeyey infaxadu maaahir baa misamaha iyo axkaamteeda ibnu abi shayba fii musanafihi baab u sameeyey wuxuu leeyahay cumar baa la soo weydiiyey orse waxaa la weydiiyey can iljubni waxaana lagu waxaa la yidhi yucmalu fiihi infaxatu lmayita infaxada baktiga baa jubnada lagu sameeyaa ka waran baa la yidhi cumar markaasuu wuxuu yidhi idinkuba bisinka baktigaa iyo warkaa intaa iga daysaan idinku bismillaahi dhaho iska cuna sammuu antum calayhaa wakulu idinku bisinka qabsada cuna waxaa suila can iljubni markaasaa lagu yihi yucmalu fiihi linfaxatu lmayitatu waxaa la weydiiyey tu la gowracay ma waa baktigii sammuu antum calayhaa wakulu idinkoo bisinka u qabtoo cuna buu waxaa isla su-aashaasoo kale la weydiiyey salmaan alfarisi oo magaalada madaa'ina ciraaqa joogay cumarna naa'ib uga ahaa madaa'in magaalada la yidhahda ciraaqiyana waxay ahayd boqortooyadii reer faris iyo bershiyaankii laga qabsaday meeshay deganaayeen magaalada dabaqyadeeda qaar dahab bay ahaayeen waa tii sacdi bn waqaasintuu burburiyoo soo raray ilaa dhowr oo dahabun saaran yahay madiina la keenay cali iyo cumar kelimadii taariikhda gashay siraadeen cumar markuu yidhi waan la yaabay dadka waxaanoo dahaba soo raray aaminsana yaa cali baa wuxuu ku yihi aminta fa aaminu walow ratacta la ratacu madaxa koraa aamin noqday maamulayaashaadina aamin bay noqdeen aduu haddaad musuq maasuq samaysay inta kaa hoosaysana waa in kugu dayan walidaalika haddaad aragta wasiir tuuga madaxweynuhu ka keenay meel kale kama keenin kuwa hoosoo waxanaya haddaad aragta laaluush cunaya kan koraa cuna low aminta faaminuu walow ratacta laratacuu haddaadu iska daqda way daaqi lahaayeen waxaan uga jeedaa madaa'intii sidaa ahayd salmaan oo joogaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi iska cuna waxba dhib ma leh waxaa loo keenay طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu wa ardaahu baa infaxa loo keenay jubnadeedii markaasuu intuu mindi soo markii loo sheegay uu mindi intuu soo qaato oo jarjaray baasha mindi waa lagu jarjaraya sooma buu cunay isaguna intaasoo aaaar oo sidaas oo kaleeta xasan ibni caliyinna laga wariyey xasan ibni caliy dacfiga ah ku jira haddaba infaxadu waxay leeyihiin cinda asaxaabati wataabiciin iyo salafkii hore caadi baa la isaga cuni jiri oo dhib jirin mas'alada la yidhaahdo hadduu bakti yahay bakti bay la noqon waxay ku jawaabaan anfixadu kuma nijaasowda neefku hadduu baktiyo waxayna yidhahdeen meel gaaban baanu idinka tusi war wax baktigii kamid a ah weeye ila imaamu nawowi rag lamida ah, baa kalmaytati kaljuzi min almaytati bay yidhahdeen baktigii juz kamida ah weeye baktigoo dhanna waa nijaas iyana waa nijaasoobaysaa qoladan waxay yidhahdeen war maya saas maaha masalada saad u hooriseen maaha inaynan ahaynna waan idin tusaynaaye nabigu wuxuu yidhi maa ubiina min xayin fa huwa maytatun wixii wax nool laga gooya waa bakti saa darteed geela kuruskiisa haddii la goosto ama adhiga idaha barida iyadoo nool laga goosto waa bakti xaaraana laakiin neefka isagoo nool haddii caano laga niso ma sidii bari la gooyeyba sacaanihii daahir wey haddaba caanaha iyo baridu iyo kurusku isku mid maaha kuruskii la gooyey bakti buu noqday caanihii neefka noo laga lisayna daahir bay noqdeen masaladaa waa masalo masalada labaad waxani wuxuu markuu bannaan joogu ku nijaasoobaa weelka ay ku jirtaan nijaasoho xuubkaa nijaasoobay bay dhaheen waxa cuntadii hadday shay mutanajis ay taabatana way nijaasowdaa taana waxay yidhahaan war masalada saa ha u dhigina sidaas maaha aha waxyaabaha markay bannaanka yimaadaan bay nijaas yihiin kaadida iyo saxaradu goormay nijaas noqdaan ma intay gudaha ku jiraan mise markay bannaanka yimaadaan markay bannaanka yimaadaan wa ilaa qof kaadi hayso inuu salaad tukada ma bannaanaateen oo xaamilu najaasatin buu noqon lahaa qofka saxaro haysta salaada way ka asixi sooma haddaan nidhaahno gudaha saxaradu intay ku jirta waa nijaas qof nijaaso xambaarsan salaad ma tukan karo waxay dhaheen waxani markay banaanka u soo baxaan baa la xukumaaye filbaaini ma aha waa guud ahaan gaar ahaan caanuhu kuma jiraan ilaahay caanaha soo ma dhihin banaanka u soo baxay min bayni farin wa damin labanan khaalisan baa idinka soo saaray farigii oo uuska ah iyo damkii oo dhiigga waa nijaas baad dhahdeen caanihii dhexdooda ka soo baxayna waa aahir soomaydaan dhihin waxaan daakhilka gudaha baainkaa waxa isku taabashadoodu waxma nijaasayso walidaalika fuqahada shaaficiyada la yidhi waxaa tidhaahdeen manidu najaaso ma aha waa najaas hadhow gudaha laba meelood markay ka yimaadaan qadiibka ama xubinkan taranka dhexda iskaga soo dhacaan bal idinku dhakhaatiirta tagtaan kuwa neurologistaha sawirka u sawiran ee xubinta taranka eega kaadida iyo biyuhu meesha iskaga soo dhacaan shaaficiyadu waxay dhaheen waa jid iskaga soo dhac baain ah ma nijaasayso ee tan baxuu baaina weeye maxaa nijaaseeyey marka mas'alada markay fuqahada labada waraad dhagaysato baa wax kuu baxaa laakiin hal dhinac haddaad dhagaysato acwar baa tahay nin ilaa baa tahay hal il baad wax ku aragtaa marka mas'aladu tacliilaadkii xub najaase ay taabatay iyo najaasadii jus kamida weeyana halkaasaa lala maray iyagana calaa kulli xaal waxaan haynaa aaaar saxaaba cid khilaaftay aanaan haynin annaga hadday ijtihaadaadka fuqahada dambe iyo saxaabada wax ijmaacaadkoodii shabahay noogu isugu yimaadaan daliil kale lahayninna madaahibta saxaabada waxnaan ma barbardhigno waxaan madaahibta saxaabada imaamu nawowi baa yidhi iyo cumar khaaab baa yidhi waxaan ku ayidaynaa asalka ashyaada ahaaro wey daliil najaaseeyana lama hayo laasiyamaa shayga hadduu yahay mimaa tacumu bihi اbalwa aad baahi loogu baahan yahay noloshana aada u galo daliil cadna aan loo hayninoo najaaseeya yusriga iyo shariicada tadyiiq iyo tashdiid adkayn looma bedelo walidaalika waxaan leenahay anfixatu aahiratun mulaqan biduuni sharin wa qaydin baa raajix ka soco wamaa yasiilu waxaa ka dareera min fami naa'imi qofka hurda afkiisa dhareerka iyo caliyaduma nijaasa meel walba fartaa la gelinayaa waxaa la yidhi markaad seexato dadka dhareer baa ka yimaada dhareerkaasi nijaas miyaa nijaas miyaa mise maaha fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen nijaas haydana dhihi mayno nijaas ma ahana dhihi mayne waanu kala qaadi in kaana hadduu yahay dhareerkani min almaciddati caloosha hoose hadduu wax ka yimid yahay maxaa lagu gartaa biankaana waa inuu yahay laa yanqaicu midaan kala go-nin idaa taala nawmuu hurdadiisu hadday dheeraato hadduu saa yahay najasun wey wain kaana hadduu yahay min allahawaati halkan dhanxalagani hadduu ka yimaada lahawaadka waxaa la yidhaahdaa foolasha kora markaad dhaafto cirid soo kuusan baa sal kooraa ah, soo maaha salkaa dhaaf afka meesha kore meel kor u koraysay leedahay soo maaha halkaa maxaa la yidhahdaa dhanxalagaas iyo waxaa la mid noqonaya qanjidhadan waxyaabaha qudad lucaabiya ay yidhaahdaan qudadka waa qanjidhadan iyo xididada dhareerka dhaliya qudadkaasi saddex xaalay qofka mid noqdaan bay yidhaahdaan hadday qudadkaasi aada u dhalin badan yihiin caafimaadka uma xuma laakiin qofka way dhibaan oo waxay ku dhibaan wax badan ma akhriyi karo oo safar ah, laba jumlo markuu akhriyaba waxaa soo buuxsamaya afkii hadday qalalaanna waxba ma akhriyi karaba afkaagii waa qalalayaa ma kala wax kala socon maayo markaynay waxna sii daayaan aadna ayna kugu badanin bay fiicanta yidhahdaan calaa kulli xaal dhacaankaa qudadulucaabiya ay sii daynayaanee afka ku sii daynayaan hadduu intan soka yahay iyo aaggan dhadxalag iyo waxa wax ka yimidna maxaa lagu gartaa bian kaana yanqaicu waa inuu kala go'o markii waxoogay la jiifee fa aahirun weeye dhareerkii baa la isugu yimid waxay ku cilayeen fuqahadeennu caloosha hoose hadduu ka yimaado caloosha hoose hadduu ka yimaado waa wax calool galay oo isagoo isbedelay soo noqday wa calaa haadihi alqaacidati bay matagiina waa nijaas ku dhaheen qaacidadii kama noqon karaan marka laakiin waxay yidhahdeen in wax isbedelay oo soo noqda yahay waa in la helaa wax caddaynaya isagoo urayoo qarmuun waa inuu yimaadaa laakiin maxaa see loola dhaqmayaa ma la cafinayaa qofku waa mubtalaa mumtaxane eh mise lama cafinayo waa maradi oo xanuuna way xaalaadka ay ka hadlayaan laakiin dhareerkan kale iska caadiga aahir wey wlcudwu xubinka almunfasilu ka socmee ka go-ay min alxayi min xayawaan nool xukmuhu xukunkiisu najaasiya tahaaro xukmu maytati daalika alxayawaani xayawaankaa uu ka soo oo baktiyey buu la xugun yahay hadduu baktigiisu najaaso yahayna waa najaas hadduu aahir yahayna waa aahir in kaanat hadday tahay maytada xayawaankaasi aahiratan aahir ka samaki mallaygii weeye fa aahir wey wailaa haddaynan aahir ahayn kalximaari dameer weeye fa najasun aadamihii ka waran waa aahir aadamuhu lianna aadamuhu najaas ma noqda soo marnay masaladaana nabigaa sheegay ala sl xadii abu qataada ninka la yidhaahdo abuwaqidin layi buuna waa wuxuu hi xayawaan nool wixii laga gooyo wuxuu le waa bakti weeye baktigii aahir ahaana waa aahir kii najaasa ahaana waa najaas waxaana nabiga sababu su-aal ay sheegeen ninkan la yidhahdo ibn xamza kitaabkiisa albayaan wtacriif fii asbaabi wuruudi xadiii shariif asbaabu nuzuulka xadiita xadiidka abi saciid ee daciifkaa ah buu keenayaa uu leeyahay nabigaa la weydiiyey dadka qaar baa geela kuruska ka goosta isagoo nool idahana barida ka goostee ka waran sababtaasay hadal ku yimid buu leeyahy laakiin jawaabta nabigu way asaxay sal alه wasalam hadal dheeroo mubtadaah iyo macطuufaadah iyo jumal kale oo iska soo dhexgalayah khabarkiisuna meel fog jiro oo kay fuqahadu ku wareeri jireen iyo alabadua baa haddana kuu bilowday wاlcalaqaةu wاlmudغaةu waruطuubaةu farji اlmarأati wabayd اlma'kuuli wagayrihi walabanuhu washacruhu wasuufuhu wawabaruhu wariishuhu ida اnfasala fii xayaatihi aw bacda dakaatihi wacaraqu اlxayawaani الطaahiri intaasoo dhani طaahiru weye wakaa khabarkii xukumkaad sugaysa intaasoo dhan wاlcalaqatu xinjirka dhiigga guntamay ee minka hooyada ku jira nuطfatan uma calaqatana calaqadu laba wasfi bay leedahayoo marna waa dam dhiig bay noqotay marna callaqa wuu dhegan yahayoo jidaarka iyo gidaarka raximka iyo minkay ku dhegantahoy ka lalmataa walidaalika markay sawirayaan ay soo sawirayaan ilmaha abuurmay waxay soo sawiraan wareeg dheeroo jidaaru raxim ku abuurmay iyo mid yaroo gudaho ka abuurmay kan koro waxay yidhaahdaan waa meeshii uu ku jiri lahaa iyo mandheertu meeshay ku duubmi lahayd weeye gudaha waxa ku jirana waa ilmihii wixii noqon lahaa weli waa calaaqo iyo dhiig waana calaamado taasi waa aahir walmudqatu cadka hilibka ee ilmihii calaaqadu intay isbadeshay bacda arbaciina ay cad hiliba noqotayna waa aahir oo dhiiggu soo idinkiina soo yiri najaaso weeye maya kani kii maaha lanna asalka dhiiggan iyo mudqadu waa manidii manidiibaa dhiig isu badashay asalkeedii waa aahir wa farcu aahiri aahirun dheh asalkeeda hadduu aahir yahay isbedelkan ku nijaasoobi maysa dheh wa ruuubatu farji mar'ati haweenta farjigeeda qoyaanka iyo dhacaankiisuna aahir weeye hada alasaxu fi lmadhabi wa ama qowlu shaaficiyi fanajisun imaam shaafici isagu najaasuu qabaa wa huwa qowlu bacdi almaalikiyati iyo bacd shaaficiyati imaamu nawowi wuxuu leeyahay daahiru daliilka haddii la eego najaasadaa u dhow najaasada baa u dhow laba xadiid oo bukhaari iyo muslim ah buu keenayaayo midna zayd ibni khaalid iljuhani uu leeyahay warinaya midna ubay ibni kacab warinayo nabigaa la weydiiyey bay labadaba leeyahay alai salaatu salaam nin xaaskiisii u tegay oon biyo ka iman waa intaa xadiidka axkaamta qayb mansuuq wey markaasuu nabigu wuxuu yidhi wixii gaaray ee haweenta ka taabtay iyo qoyaankana wuu iska dhaqi wuna weysaysan fuqahada shaaficiyada iyo jamhuurta fuqahadu waxay qarireen wixii sharcigu amra in la dhaqo daliilun cala anajaasati markaasuu nabigu wuxuu leeyay daahirka xadiidtaasi inuu najaaso tahay rutuubat lfarji bay kutusaysaa qolyahan kalena waxay leeyihiin haddii rutuubada waa najaaso la yidhaahdo xaraj iyo mashaqo waxaa ka dhalan aan la xamili karin fuqahada qaarkood sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kaleetiyo iyagu waxay leeyihiin waan tafsiilinaynaa rutuuba daakhiliya iyo rutuuba khaarijiya aan kala qaadaynaa ilaa akhiri tafsiilaati fuqahaai waa masale madhabku laba wej baa jira labada wejna qowlka imaamu shaafici naskiisa waxaa soo gurinaya xaawi maawardi fi lxaawi iyo ayrkii wa baydu lma'kuuli xayawaanka la cuno ukuntiisa iyo waayruhu waayrihi ayri lma'kuuli ka la cuno waxaan ahayn ukuntiisuna daahir weeye ukunta digaaga iyo shimbiruhu waa daahir ukunta gorayaduna waa daahir kuwaa waa la cunaa hilibkooda ukunta iyo iyo masaskuna waa daahir ukuntu oo ukunta ukun ahaan taabashadeedu najaas maaha lianna qishradan iyo qubkani wixii gudaha ku jiray maaha qubkan taabashadiisu najaaso maaha buu leehay wabittaali ukun haddaad xambaarto ood salaad tukato xaamilu najaasatin ma tihid saasuu kuu qarinayaa waayo asalka ashyaadu waa tahaara wax najaaso ku xukumana ma hayno walaabanuhu caanihiisa wa shacruhu timihiisa wa suufuhu dhogortiisa wa wabaruhu intaba waa timaha ku yaalluun markay geela tahay wabar baa la yidhaahdaa markay ariga tahay suuf baa la yidhaahdaa markay keyrkood tahayna shacar baa la yidhahdaa wa min awbaariha aaan labadaasaa la sheegay mise saddexda waa la sheegay wa min aswaafiha wa awbaariha intaba waa timo walihaadaa intaa timahooduna wa riishuhu baalasha shimbiraha digaaggii iyo gorayadii iyo shimbirihii baalashoodu iyaguna daahir weeye waa goorma laakiin idan fasala hadduu ka socmo fii xayaatihi xayawaankii oo nool aw bacda dakaatihi ama markii la gowraco iyagana xayawaanka hilibkiisa la cunaa laga hadlayaa aanihiisa inta uu nool yahay ama bacda dakaatihi waa aahir timihiisiiyo dhogortiisuna sidoo kaleeta wey xayawaanka hilibkiisa la cuno wa caraquxayawaani aahiri xayawaanka jidhkiisiiyo daahirkiisu aahir yahay dameerba ha noqdee aahirun wey isagana dameerkii baa dhididay alaabtii saarayd buu ku dhididay ma nijaasaynaya maya aahir wey baktigiisu un baa iyo fadalaadka waxaa ka soo baxee asalka xayawaanaadkan inay aahir yihiin weeye nabiguna ala slam dameer waa fuuli jiray weligiina yuusan igu dhididin ma dhihin dadkuna waa raran jireen alaabta yuusan idinkaga dhididin lama dhihin hadday nijaaso tahay waa la caddayn lahaa لأنa تkيir الbayaaن عan waqti الxaajaةi laa yajuuز xukunka in la cadeeyo iyo la cadayntii laga aamus iyadoo loo baahan yahay ma banaana ayb xatى الفأraةu jiirkiiba ha noqde wariiquhu xayawaanka ma'kuulka ah jirki hadduu dhidido dhib ma laha way ilaan waa aahir caraqiisu jirkiisa kora waa aahir baktigiisaa nijaasaah wariiquhu xayawaankii la cunayey candhuuftiisa iyo calyadiisa wa ilintiisa iyo wa labanulaadamiyi aadamiga caanihiisa iyo wa manidiisana hayru najisin weeye intaasoo dhanna najaas maaha daahiraad baa laga hadlaya hadda wuxuu leeyahay dhareerkiiyo calyada xayawaanaadka daahirka ah dhididkooday la mid yihiin nabigana waxaa sugan sal sl xilligiisa xadiidkii anas inuu leeyahay hal uu nabigu saaraabaan baan hoos taagnaa wa lucaabuhaa yasiilu calaa katifaya dhareerkeeduna labadeeda garab buu ku daadanayay fardaha waa la kaxaysan jiray oo waa la xakamayn jiray dhareerka caliyada iska ilaaliya iyadiyo dameeraha toona lama dhihin wa damcuhu inlintiisa hadduu kugu ooyo isagana daahir weeye waxaaba loo daliishaa nabigu alay slam markuu xaayia min xawaayit اlansaari beera yimid buu awr fadhiya ku soo baxay awrkiibaa iska ilmeeyey oo reemay nabigu waa u yimid riwaayadka qaar waxay leeyihiin nabigu wuxuu masaxay idfarahu tawaadiisa halkaasuu masaxay qaarna waxay leeyihiin famasaxa canhu damcahu ilintiibuu ka tirtiray bay dhaheen hadday najaasataa nabigu gacanta lama galeen marka ilintaana waa er dhididkiibay lamid tahay oo waa aahir walabanulaadamiyi aadamiga caanihiisa ilaan intii hore xayawaan hilibkiisa la cuna caanihiibaa laga soo hadlay aadami hilibkiisa lama cunee ka warran isaga caanaha hooyadu aahir weeye jirkeedi iyo dharkeedi iyo meeshuu gaaro layska dhaqi maayo nadaafad ahaan haddaad isaga dhaqaysa waa mas'alo laakiin najaaso salaadii waxu dhimaya maaha wa maniyuhu aadamiga manihiisana ayru najisin wey najasin weeye takriima libanii aadama waa mid oo ilahay walaqad karamnaa banii aadama waa ka yidhi haddii la yidhaahdo aadamihii manida laga abuuray waa najaas waxay dhaheen waa sharaf daro hadalka mararka qaarkood wax maqaayiistii istidlaalka ka baxsan oo caatifadaada lagu kicinaya si aad si fiican kiniinka ugu laqadbiyo lagugu raacinayo baa la sameeyaa halkan fuqahadu saasay sameeyeen shaaficiya ragga la midka ah waxay yidhaahdeen ma waxaad dhihi kartaa ambiyadii ilaahay baa nijaaso laga abuuray jawaabtaada degdega ah, maya maya maya baad isdhihti soo horka adi masalada ambiye iyo maynaan ka hadlayne adilada sharcigu manida maxay tustay ma najaasa mise ma ahayd waxaan ka hadlaynay qaacidadii fuqahadiinan aadna barteenna taqtadi najaasata soo maydaan dhihin wixii hala dhaqa la yidhaahdo daliil cala najaasati wey nabigu hadday qalalan tahayna wuu iska xoqay hadday qoyan tahayna waa dhaqay maxaa ku diideen marka xoqitaankaan ku garanay dheheen najaaso intay ingegtee la xoqxoqaya dhar laga xoqxoqaya mabaan arag bay yidhahdeen waa laga xoqxoqayda dharka baa daliil u inay najaaso ahayna dhaqitaankuna nadaafad ahaan baa loo dhaqay saasaan dhahaynaa lakiin waxaan rabaa inaan ku idhahda marka la soo gelinaya ambiyada aadamaha ilaahay baa karaameeyey ambiyadii baa ka mida ma ululcasmigii baad dhihi kartaa ma nabi maxamed baad dhihi kartaa najaasa laga abuuray marka lagu dhaho adiga laftaadi gadaalun baad u gorano <laughs> ma soo taagnaan kartid laakiin masaladu maqaayiistii istidlaalaadka saas ma ahee waxoogay caaifadaa lagu kicinayaa waxa manaaiqadu markay xujajka ka hadlayaan xujajulmanaaia alhamsa markii laga reebo markii lagu daro xujatu safsaada ama xujadan mukhaalaaadka lagu daro baa waxaa ka mida burhaanka marka laga soo tago xujatburhaan ba xujatlkhaabaa ka mida khaaabadu waa qofka markaad rabta wax inaad liqsiiso inaad u soo khudbayso oo aada soo diyaariso oo aada hadallo badan oon xujadii daliilkii ka mid ahayn maqaayiista laakiin caatifadiisa iyo dareenkiisa kicinaya inaad si fiican u soo akrido markuu heer soo gaadho mucayana isagii dhannaaba shucuurkiisu kaco hoos aad uga dhiibto marka xujatkhitaabay yidhahdaan waxaa ka yar hoosayso u shabbahdo u dhow alxuja shiciriya miday yidhahdaan calaa kulli xaal min haada baabi bay ka mid tahay masaladana wakadaa maniyu ayrihi aadamaha waxaan ahayn manidooduna waa aahir ayra alkalbi wاlkhinziiri maxaa doofaarka iyo inta kale loo kala qaaday doofaar iyo ey manidooduna nijaaso wey hada alaصaxu fi اlmadhabi maxaad ku kala qaadeen miqyaaska miqyaasu الطahaarati wالnajaasati wey famaa kayna kaana aahira alcayni famaniyuhu aahirun wamaa kaana najisa alcayni famaniyuhu najisun waayo mustakhlaskan mustaxdarkiihi aahir buu ka yimid fa huwa aahirun cayn najisa a buu ka yimid fa huwa najisun marka alahi saasaa qaacida la tix raaci karaa u yarag sowmaa wa qiila najasun mani oo dhan oon aadam ahayn waa nijaas baa la yidhi minida aadamaha waxaan ahayn oo dhan waa nijaas baa la yidhi fi lmadhabi waana ikhtiyaarka raafici raxmat ullahi calayhim jamiican kadib intaa najaasaad iyo wixii aahir ahaa markuu kaga baxay see najaasadii loo aahiriyaa tahiiru najaasaad buu galay walaa yahuru shayun shayna ma daahir noqdo oo min annajaasaati ka mid a ah isagu binafsihi isagama daahir noqon kara wey ilaa alkhamra maahane idaa takhallalad khal hadday isu badasho waljilda haraga idaa dubiqa haddii la magdiyo iyo wanajasan nijaasoo yasiiru xayawaanan noqday najaasaadku waa laba wax najaaso ah iyo wax mutanajis ah kala qaadi wax isagu najaasaba asalkiisu yahay iyo wax asalkiisu daahir ahaayoo najaaso taabatay la najaasoobay kan mutanajiskaa ah waa laba qaybood inuu jaamid yahay iyo inuu maa'ic yahay isaga laftiisu wax qoyanoo sida biyaha shubmaya inuu yahay sida shaahii iyo sharaabkii iyo caanihii iyo lamidka ah iyo inuu yahay dharkii iyo alaabtii iyo weelashii oo kaleeta uu yahay wixii mutanajis ee nijaasoobay labadiisa qaybood dib inoogu dhig wixii isagu sidiisa najaaso ahaa ma daahir noqdaa wuxuu yidhi maya saddex marka laga reebo marka koowaad waa khamriga calal qawli khamrigu waa najaasuu soo maray madhabkuna qaatay jamhuurta fuqahaduna qabaan hadday khamrigii iyada iskeed isu badasho oy khal noqoto oo adigu wax badan aadan ku samayn una sii faahfaahin doonaa intane daahir bay noqon maxaa loo daliishaday horta marka koowaad culimmadu waxay yidhaahdeen laa khilaafa hadday khamrigii binafsihaa hal isu badasho inay daahir noqon ay xalaal tahay laa khilaafa haddii laga dhigana la lama ogola nijaasay ahaanaysaa laakiin haddii aad adigu wax ku dardartood ka shaqayso khal iyo khamri maxaa qoorta isu geliyey wey waxaa isu geliyey khal khamriga asalkeedu khal wey waagi hore khamrigu say ku iman jirtay waxaa laga yaabaa nabiid inaad maqasheen casiir inaad kutubta axaadiiiya ku aragtaan sistamkii haddaadan aqoonin nabiid iyo casiir iyo khamri iyo wax kala duwan bay kula wada noqon waagii hore sharaab marka la samaysanayo waxaa laga samaysan jiray timirta iyo zabiibkaa laga samaysan jiray ama cinabka makiinado wax shiidaayey ma jirin timirta maxaa lagu samaynayaa maalan tusaale timirtaan usoo qaadan timirtii biyaa lagu dhex ridayaa oo lala dhigayaa mudday ku jiraysaa maalindhe maalin iyo habeendhe si fiican biyihiibaa u geliyoo way jilci timirtii iyo laftiina way kala fuqi soo geed iyo waxbaa la qaadanoo waa lagu qasi waa lagu lagu waraaji ama waa la shushubi lafihii keliya hoosu degi timirtiina biyahay ku miilmi soo maaha timaha biy timirtaa biyaha ku miilantay huwa alcasiiru wa huwa nabiidu maalmay joogtaa faranjeer lama yaqaano wixiina waa timir iyo biyo isku miilmayoo waxbaa qamiiray maadada qamiirkaa ah soo badanaysa aashitadeeda wadata laba maalmood iyo laba habeen meelaha qaarkood saddex maalmood iyo saddex habeen maalinka saddexaad galabteeda ama maalinka labaad galabteeda marka la joogo tajribo waxaa lagu yaqiinay in la daadiyo haddii kale berri khamray isu bedeli maandooriyey noqon markii waayo karkiibaa soo badanaya qabiilkii qabiilkiiyo karkuna waa sida caanaha dhanaano oo kaleeto wey caanaha dhanaana maadada dhanaanku si yar bay ku bilaabataa korna way u kacdaa soo maha innagu cajiinka markaan qabiirayne lagu daro ma hal mar buu karaa mise wuu soo koraa haddaba qabiilkii ay sii qabiiraysay timirtii biyaha ku miilantay haddii durbo la caboo la dhammaystana waa caadiyo maandooriye ma aha muddo go-an haddii ay gaartana ay kartaa markay karto way qamiirta qamiirkiibaa wuxuu isu bedelaa maandooriye khamri bay noqotaa waxaa dhici karta haddii daboolka laga qaado oo dabayshu aada ugu dhacdo inuu karkii ka dego karkii bulaya iyo maadadii qamiirka ahaydna dabayshaa maraysa qabow ay raacdo oy khalkeedii caadigaa kusoo noqotaa dhici karta hadday meel kulultii kulultiiloy ku kululaatay oy kulkii la karto intii laga soo qaada meel qabow la dhigana inay iska kala degto wax yar kadib baa dhici karta haddii la iska badaayo intay karto karto karto maadadii aashitadii iyo karkii inuu kaba dhammaadaa dhici karta sooma aragka iyo marka la ruxo way kartaa haddii hawada loo baneeyo karka iyo aashitada way baxdaa iyadiina caadi bay iska qabowdaa wixii karkii hayay iyo kulkiiba waa ka baxay suuradaasoo kaleetaa sharaabkii karay ee qamiiray dhici karta saa darteed ba waxaynu leenahay marka u horaysa intuu saafiga yahay waa casiir curfigaasuu mashhuur ku yahay iyo nabiid labadabay kunaa nambudu kunaa nantabidu weelasha ay durbo ku qamiiraanna weelasha aan haragga ahayn bay u badnaan jirtay walihaadaa xadiidku ku sooranahaa can idubbaa'i waalxantami waannaqiiri waalmusafati weelaalka daamurka lagu sameeyey kuwa geedaha laga qoray kuwa ubadiyo tawaadaha baa la yska reebay waagii hore waayo durbo way qamiiraan adoon durbo dareemin baa intaad cabtaad waalanaysaa saasay ahaan jirtay markii wixii la kala bartay ee sharciga xuduudiisa la ogaadayna walaa tashrabu muskiran waa kii la yidhi waxaa lajeenaya warku waa ila taraarae waxa laga hadlayo inaad fahantaan waayo aalibka waxaa muhiim u ah waxaan laga hadlaya suuro fiican inuu ka haysto haddii haddaba nebiid maxaa keenay nebiidku waa waagii hore waxa ugu badan ee waxaa la isticmaalo timirta iyo cinabkay ahaayeen haddii geedo kale iyo midho kale sidii oo kale lagu sameeyo casiir buu noqdaa isagana markuu maandooriye isu bedelo khamri ma la yidhaahdaa baa la ysku qabsaday fuqahada qaar baa yidhi khamri lama dhaho ee waxaa la yidhaahdaa nebiid nebiidkii waxay u bixiyeen haddaba casiirkii sida kuwan loo qasay ee ahaa maadadiisu waxaan cinab iyo timir ahayn maandooriyada isu bedelay ba waa khamri waxoo dhan iyo maahee timir iyo cinab hadday tahayna waa khamri hadday dhirta iyo midhaha kale tahayna oo tufaax iyo moos iyo waxyaabo kale ay tahayna nabiid baa la yidhaahdaa saas weeye nabiid iyo casiir iyo khamri saasay kale yihiin ayib halkaa hadaba fahan idaa takhallala khamrigii hadday khal iyadu isu badasho waljildu haragii baktiga idaa dubiqa haddii la magdiyo oo nabiga alay slam wuxuu kii uu lahaa idaa dubiqa alihaabu harag haddii la magdiyo faqad ahura waa aahir noqday see loo magdin iyadaa iman doonta wa najasan oo yasiiru xayawaanan shay nijaaso ahaay oo nafley isu bedelay istixaalada iyo isbedelkaas baacayaanta xayadaa asalkoodu waa daahir doofaar iyo ey iyo wixii ka dhashay waxaan ahayn oo see isugu bedelay baktigii dixiri unbaaba dareeray ama saxaradii meesha tiilay dixiri bay dareertay maxaa la dhihi dixiriguma nijaasba maya daahir wey baktigu nijaasu ahaa saxaraduna nijaas bay ahayd dixiriga ka dhashayna waa daahir lanna waa laba kala shay saxarana waa saxaro xayawaanna waa xayawaan isku magac maaha intay saxaro ahayd bay nijaas ahayd xayawaan markay noqotay daahir bay noqotay waana masalo hariiba ma ahano fuqahada manidu waa najaaso qaba markay insaan noqotay daahir bay noqotay yidhaahdeen hariib ma aha marka waxaa kaloo la yidhi bakti baad soo qaaday meel cusba aad ku tuurtay cusbuu iska wada noqday aahiru waayo baktibaa nijaasa cusbaa nijaasa diinta aggeed kaga aragtay warso kii baktiga ahaa asalka lagama hadle hadda xaqiiqadii asalka ahayd xaqiiqo ka duwan wey wa min hunaa mas'alaة اstiaala isbedelka waxaan cayntiisa iyo xaqiiqadiisa ay isbedesho ahar saamayn wuxuu ku leeyahay ahaarada waxaa ka dhalata xalaal iyo xaraam mawaadda asalkoodu baktiga ka soo jeedo laakiin macmalka iyo laababka gala kimikaliga ah oo darajaad xoog badan intay galaan maado kale isu badelaay daahir ma noqdeen mise ma noqon tusaale ahaan jallaatiinku ma daahir baa mise waa dajaas jallaatiinkuna maadadiisu asal ahaan waa masxuuq laga soo xoqay lafaha xayawaanka lafii xayawaanku bakti hadday yihiinoo la yidhi waa nijaas masxuuqaasi waxaa la geliyaa macmal kimiyaai oo kimi keliya la geliyaa darajaad adag baa la geliyaa kadib buu maado lagu daro sonkortana waa lagu qasaa buskutiskana aad baa loogu daraa iyo keegaga idinku haddaad nacnacyadii akridaan ingredintskeeda haddaad akridaan bal akriya soomaali baa naxma akrine jelatin baad ku arkaysaan kadib intaad tagdaan qawaamiiskii iyo dishaneeryada jalatin maxaa la yidhahdaa dhaha jalatinka dishaneer ka fiiriso maada laf iyo boniska laga keenay ay tahay uu kuu sheegi laftiibaa laga keenay kimikali baa la mariyey halkaasay isu bedeshay dhacaankiibaa laga keenay xayawaanaadka iyo subagoodii kimikali baa la mariyey maada xaafiday noqotay istixaaladaa saamayn ma leedahay waxaan rabaa keliya idinku baraarujiyo mustaxdathaadka xayaatada tatawurkeeda iyo kimikaliya isbedelku wuxuu marayaa maado u baahan weeye faqiiha ninka ee dadka masaa'ilkan ay la gelayaan maadada istixaalada iyo suwarkeeda iyo qaabkay martay iyo axkaamteeda fiqiga wax badan inuu akriyo oodan hadhow masaa'il badan sadxi banaanka wareegaya ka noqonin haye faidaa takhallalat ilkhamru khamradii hadday khal noqoto bikayri ilqaa'i shayin iyadoon waxba lagu ridin fiihaa iyada gudaheeda aan waxba lagu darin iyadoon dawo iyo wax lagu darin hadday iyadu iskeed binafsihaa imaa binafsihaa iyadaa iskeed isaga khal noqotay aw binaqlihaa ama waxaa laga raray min ashamsi qoraxda ila dilli hoos baa la geeyey kaasay qabowday wa cagsiha cagsigaa la geeyo intii hoos laga qaaday oo qorax la geeyo buu karki ka baxay aw bifatxi raasihaa ama daboolkaa laga qaado oo wayn layrsatay oo huurun baa hayay tahurad iyadii way daahir noqon maca ajzaai danni danniga weelka khamriga la yihahda khaaska u ah maca danni weel khamrigii qaybihiisana way la daahir noqon almulaaqiyati lahaa la kulantay nijaasahay weelkay ku jirtayna way nijaasaysay daahir hadday noqotana wuu la daahir noqon daruuratan wamaa fawqahaa wixii ka koreeya oo mimaa asaabatu wixii ay gaartay cinda alkhalayaani markay karaysay karkeedii ay kacday intayna soo degin meeshay gaartay oo dhanna mar hadday khal noqotayna waa iska daahir noqon dheh haddaan waxba lagu tuurin wey wa in ulqiya fiihaa shayun haddii wax lagu rido oy sidaa khal ku noqotana falaa laba sababood labadaba mid weeye imaamu muslim baa min xadiidi anasin ka wariyey nabiga in la weydiiyey sal اllahu alayhi wasalam can ilkhamri tutakadu khallan khamrigii ma ka dhiganaa faqaala laa maya waxaa kaloo abu alxa weydiiyey caruur agoonaan hayaa aabbahoodna waa dhintay xoolihii dhaxalkahaa ee uga tegay khamri baa ka mida ku sameeya khal ma uga dhigaa maxaan ku sameeyaa buu yidhi maya nabigu wuxuu yihi daadi markaasuu rasuulka ilaahay khal aan uga dhigo markaasuu wuxuu yidhi maya ha uga dhigin sharcigu hadduu nahiyey wanahyu yaqtadi lfasaada haddaad adigu tiraahda waan ka dhigi sharciga calaa khilaafi sharci wey sabab labaadna waan kuu sheegaynaa bay dhaheen horta waxaad ku dartay waa waxaan daruuri u ahayn wixii daruurigii iyo kayru daruuri in la kala qaadana waxaynu ku soo marray biyaha hadday dhulkay mareen iyo meeshay ku jiraan iyo geedaan laga maarmin midabkooda bedelaan waxma yeelaan shay ajnabiga midabkoodu hadduu bedelana tahuuriyadu ka saaraa somada soo marin weelkan way ku jiraane waa daruuratan laakiin waxaan ku riday waa shay ajnabi ah oon daruuro ahayn markuu ku dhacay uu la nijaasoobay ila nijaasuu dhex galay soo maa iyadii hadday noqotay daahir noqotay isagiioo nijaasaa dhex fadhiya eh, khamrigiioo khal noqotoo daahir noqotay bay kala dhex fadhidaa dib buu nijaasaynaya isagaa dibuni marka hore iyadaa nijaasaysay markii dambena isagaa dibu nijaaseeyey bay ihahdeen marka najaasa mutanajisa dhex fadhiya daruurana ma aho weelkii baabu daruuradii kuma xambaari karine wuxuu la mid yahay wixii biyaha ka fogaaye bedelay oo kaleetuu la mid yahay dheh ayib wadabqu magdintuna huwa nascu fadalaatin fadalaadka waxa dheeraadka ee haragga laftiisa ka badan oo laga siibaa la yidhahdaa laga qaado bikulli xiriifin wax kastaoo geed kulayl ah walow najisanba ha noqde maado kastoo kulul fadalaadka waxaa looga jeedaa neefka haragaad ka bixisay haragii markaad ka bixinaysa mindida waxbaa raaci haraga laftiisa haragga laftiisii waxbaa raaci dhiig yar baa raaci seedaa raaci hilib yar baa raaci xuub baa raaci waxaasoo dhan in laga xoqa laga wada zuuliyo lanna baqaayaagii ajzaau lmaytati oon haraggii laftiisii ahayn wey taasaa dibaaqada magdinta koobaad ta labaad dibaaqadu dhinaca kala dhinaca waa dhinacii neefka xigay dhinaca kalena imo shaaficiyadu waxay dhaheen shacrulmaytati najisun waa inaad shacrigaa iyo dhogortaa dusha kora ka saaranna iyadana waa inaad zuulisaa si kale kuma taqaanidee masalle inay noqoto wey masallihii inaga la dhigan jiray soo ama waa inay noqotaa hargahan suumanka kabaha boorsooyinka iyo jaakadyada leedarkaa laga sameeyo inay saasoo kale noqoto wey mudhmudha aad ka dhigto wey hoos wixii ka soo raacay neefkana aad ka zuuliso dhogortiina aad ka zuuliso waxyar waxyar hadduu ku haro macfi weeye maca kowni najaasatan bay kuleeyihin walaa yakfii kuma filla milxun cusbo wa turaabun ciid iyo wa shamsun qorax ee maaddo intaa ka badan oo geedkuleeloo waxaan zuuliyo xoqa waa in lagu sameeyaa walaa yajibu waajib maaha isticmaalu maain biyo in lala isticmaalo fii anaayihi geedkuleelkaa lagu xoqeeya marka la isticmaalayo biyo in lagu dara qasab maaha laakinahu bacda dabqi laakinahu wuxuuse waajibaayoo laasimaa biyihii bacda dabqi markii la magdiyey kadib ka thawbin munajasin mara la nijaasiyey oo kaleeto haragii fadalaadkii markii laga zuuliyo de waa waxbaad nijaasaa taabataye biyo lagu dhaqo waa in la helaa markaa kadib biyahaad ka raacisaa wey saa darteed laga sameeyey hargaha baktigee la magdiyee leedarka laga dhigay iyo kabaha sidaas oo kaleetaa iyo suumanka sidaas oo kaleetaa ama saacada ku xidhnaada ama sarwaala loo xirtee iyo wixii lamidahoo dhan boorsooyinku waa daahir marba magdintaa hadday gaareen neefkii hore marka hore ama ha la gowraco ama bakti ahaado fayajibu asluhu bimaain biyo in lagu dhaqa tahuurin oo aahira waajibi walaa yahuru bidabqi kuma aahir noqdo jaldu kalbin iyo wakhinziirin haragga ayga iyo doofaarku magdin kuma aahir noqdaan halka laba mas'alaa inagala jirta mas'alada koobaad waa ninkay agtiisa markii horeba najaas ka ahaayeen amaa cinda fuqahaai almaalikiyati doofaarki iyo aygu waa aahir najaasaba maaha iyaga haragooda haddii la magdiyo ka saa'ir xayawaanaat unbuu la mid yahay baktiguu ku nijaasoobay dameerkuna bakti buu ku nijaasoobay sacana bakti baa nijaaseeyey saddexdaba isku mid ah wey bidibaaqati bay ku daahir noqdaan calaa madhab ilmaalikiyati waman qaala biqowlihim oo yidhaahda waxyaabahan eyga waxaa loo dhaqayaa waa tacabudan ee najaasatan maaha walidaalika maalikiyadu markii eyga laga hadlo wuxunbaa si unbaa farta loogu godaa qolo walba madaahibtu meelo waxay leeyihiin farta lagu yargodoo lagu yarduro walidaalika zamakhshari abyaadiisa soomaydan arag in qultu xanafiyan madhabkeed haysataa markii la yidhi in qultu xanafiyan qaaluu biannanii ubiixu ilaa wahuwa sharaabu lmuxaramu wain qultu maalikiyan qaaluu biannanii ubiixu lahum laxma alkilaabi wahum humu wain qultu shaaficiya qaaluu biananii ubiixu nikaaxa albinti walbintu taxrum waa ku tirinaya marka cala alqowli athaani waa najaase leh waa la qaybsamay culimmada qaar baa waxay qabaan haragga ayg iyo doofaarku inay hargaha kale la mid yihiin oo haddii la magdiyo ay daahir noqon waxayna dhaheen rawa alimaamu muslimun fii saxiixihi min xadiidi bni cabbaasin ibnu cabaas baa waxuu nabiga ka wariyey saxiixu muslim buu ku yaalaayey idinku ka leefa bay dheh hadaa rabtaan nabigu inuu yihi ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la magdiyo faqad tahura ayun waa mawsuul huna mawsuulaadkuna mushtarag ihi min siyaaqi lcumuumi bay ka mid yihiin harag kasta oo la magdiyo waa aahir noqdaa bu nabiga ma ka reebin bay dhaheen doofaariyo ay kama reebin ninkiina hadalkii cumuumkii nabiga waxbaan ka reebi cumuumka lagama bixi karo ilaa bidaliilin daliilkii takhsiisiyaha noo keeno hadduu keeni waaye anay ila quman tahay warkii iga dheh bay yidhahdeen nabiga cumuumkiisa anuu haystana wadaad baa warkaasaa ila quman yidhi waxba igama gelin qolana halkaasay ku miisa timuhu daahir noqon maayaan bidabqi magdin wayucfaa can qaliilihi inta yarse waa la cafi masalada waan soo sheegnay ayib wamaa tanajasa wixii nijaa ziiri ay iyo doofaara waxbaa nijaasoobay waxaa nijaaseeyeyna ay ama doofaar baa taabtay lam yahur aahir noqon maayo ilaa bigaslihi sabcan toddoba jeer in la dhaqa maahane ixdaahunna bituraabin midoodii ciid ay tahay ciiddoo aahirin aahir ah yastawcibu lmaxalla maxalkii iyo intiina wax taabtay oo dhan wada gaaraya wuxuu ku leeyahay ayya doofaar wixii ay taabtaan toddoba jeeroo midi ciid tahay baa la dhaqaa amaa ayga fa binasi naska oo wuxuu yidhi weelkiinna waxaa ahira haddii uu ey wax ku cabaama afka geliyo an yagsilahu sabcan riwaayadka qaarkood ixdaahunna bituraabi ulaahunna bituraabi ama wacafiruuhu haaminata bituraabi mar ciidan ah lagu daro doofaarka sow waxaa loo daliishaday liannahu aswa'u xaalan min alkelbi aygaba isagaa kasii xun bay yidhahdeen kasii qashinsan marka waxba wixii ka daran waa la ilxaaqiyaa isaga naga raac ba yidhahdeen caradu waa in maxalkii la wada gaarsiiya ixdaahuna bituraabi mar haddii la yidhi tacmiimka unbaa macnaha lagu hubsan karaa wayajibu waxaa waajiba masjuhu masju turaabi ciiddii in lagu qaso bimaain ahuurin biyo wax tahirinaya wayundabu waxaa sunna ah, jacluhu jaclu turaabi in laga dhigo fii gayri akhiirati tan u dambaysa waxaan ahayn lianna ta u dambaysa haddaad ka dhigto biyihii kasii nadiifintahaabaa kuu dhimano sideed bay tegi oo wamal maanic nabigu sooma dhihin wacafiruuhu bihaaminata bituraabi ciid marmariya ciidda maxaa loo doortay bay dhaheen sharciga waxay dhaheen caliyada eygu jermis bay leedahay waxaana la tajribeeyey waxa ugu degdeg badana jermis kaadila ciidda wey walaa yaquumu ma istaagaya haddaba ayru turaabi ciid waxaan ahayn maqaamahu maqaama turaabi booskii carba geli karo ka saabuunin sida saabuunti iyo wa ushnaanin geedka ushnaanka la yidhaahdo ushnaanka idinkaan idin weydiine geedo badan bay soomaalidu hadba meesha la joogo geedkii meeshaa laga isticmaalo ee sifaadkii sii shabaha unbaa lagu mafasiraa waa geed intii la tumo wax lagu dhaqdo lagu nadiifsado geedka waa ke ninbaa gasaankas u yaqaan geedo kalena waa jiraan waxaa kaloo ushnaan hadda loo isticmaalaa geedka hadda ushnaanka la yidhaahdo ama booskiisiibuu galaa la yidhaahdaay waa daawadan iyo geedkan biyomiirka la yidhaahdo maanaa baraagaha waaweyn markii biyaha lagu shubay dhoobada leedahay wax waxaa jira lagu daro ay kala degayso kala miirmayso yudacu fiihi ushnaanu bay fuqahada ku dhihi ushnaan ha lagu dhex tuuro isagaa kala miirmi oo kala degi qashinkoo dhan buu hoos ula degi iyo dhoobadii kaana maxaa la yidhahdaa ya ya jawi waa la sheegayaa ko jawi boob baa loo yaqaanaa dadka qaarkii halkaa nabar ka soo baxday adaqsigu ku dega maarta waa qaar jawi yidhaahdaa ya iisoo tabiyad waa igu fuaade abaarmoog aduu macnahan ka hadlaya haddaad fahantay nin walba meeshii loocalka ahayd adigu laahad marka daxa ka dambeeya walow ra'aa hadduu arka hirnatan bisad ama yaanyuur ama mukulaal midaa u taqaanaba ta'kulu najaasatan najaaso cunaysu arkay halkaasu arkaa baktiya najaasay cunaysaa uma sharibat min maain biyay wax ka cabtay duuna qulatayni qulatayn ka yar bay afka la gashoy haddana cabtay qabla an tagiiba canhu inta aynan kaa libdhin iyadoon marna indhahaaga ka libdhin najasathu way najaasinaysaa lianna afkeeda najaasa mutayaqan ay ku taallo bay biyihii la gashay wain aabat zamanan wax xilli hadday kaa maqnaato oo indhahaaga ka qarsoonto meel kaa gasho yumkinu fiihi ay suuragal tahay wuluuquhaa fii qulatayni biyo qulatayna inay soo dhex gashay uma sharibad ay ka cabtay intay soo noqoto min alqaliili biyihii yaraa lam tunajisu nijaasayn mayso bisadiiyo mukulaasha najaasadeedu bixukmi reerkii iyo dadkii iyo gurigii ay saa u walaaqay ay ku dhex jirto oy gubashii kuu dabamari oy istoorkii iyo cuntadii geli oy waalkii iyo digsigii geli oy saxankii iyo shaahii lugta gelini ood ark adoon arkayninba gooray ku dhaaftay iyo gooray gashay iyo gooray isdaba martay aadan garanaynin wa bixukmi in guryihii looga baahan yahay oo jiirkii iyo waxyaabihii xayawaankii yaryaraa ay reerka barakicinayaan haddii aan la keenin oy fiican tahay marar inay soo gashay aadan ogaaninbe oy kaga wiiqsiisaaba markay arkaan ay kala cararaan bahajiriiy wixii lamidka ahaa ee mufsidiinta ahaa bixukmi ay saa u wareegto meel ay ka soo gashay aadan garanayno meel dhuubanun intay isdhuubta dalaqay ka dhihay kana bixi baa nabiga la weydiiyey haddana najaasana iskama dhowrto jiirka baktigaa markay aragta way cuni markay dishana dee ma gowracdo hadday gowracdana jiir ma ansaxo gurigiibay ku dhex qabsanoo way cuni reerkiina waa dhex joogtaan basayadan afkan afkay baktiga ku soo cuntay iyo lugahay baktiga ku qabqabatay hilibkiisa ku googoosatay bay guriga la dhex wareegaysaa maa tacumu bihi lbalwaa adiladeedu kamid yahay waxa saasa ee xarajkiisa leh yucfaa canhu baliska cafiya nabigu markii la weydiiyey wuxuu yidhi ciladuu sheegayoo inamaa hiya min aawaafiina calaykum waawaafaati dhadigeediiyo labaodkeedu waxa saa idiin dhex wareega weeye dhib masaladaasaa waxaa loo daliishaday oo kale xadiid abi qataada iyo xaaskiisii kabshata binti kacb ibni maalik biyay u keentay weyseah isagoo hoos galabeed iyo wax fadhiya markay biyihii u keentaybay bisad ooman baa ku soo orodo wii soo tiri biyihii buu u foorariyey way cabtay xaaskiisiina way fiirinaysaa markay cabtay ka bogtay ee dhaqaaqday buu intii dambe isaga weysaystay markaasay waxay tidhi sidoo la yaaban bu arkay tanaad la yaaban tahay markaasay tihi haa markaasuu wuxuu yihi nabigaana yidhi innahaa laysat binajasin nijaas maaha innamaa hiya min aawaafiina awaafaati calaykum nin kalena wuxuu ka wariyey hooyadiibaa wuxuu yidhi caaishay u tagtay radia allahu canha wa ardaaha markay hooyada caaisha u tagtay waxaa gabarh bay u dirtay shaqaalo ahayd waxooga yaroo la samaystay oo sida mushaalli yar adag ahayd oo hariise la dhihi jiray waa mushaalli yar adag iyo waxaan boorashkii hadda aad tidhaahdaan noocyadaasoo kaleetay ahayd bay caaisho u geysay caaishoo tukanaysay aragtay caaishaa u tilmaantay oo tihi halkaa iska dhig caaishoo salaaddii ku jirta bay aabisadii timid weelkiibay aayar gashay oo way cuntay qayb bay cuntay gabadhiina way aragtaa caaisho salaadeedii markay ka baxday intay ka caydhsatay soo jiidatay bay iska cuntay weelkii raashinkeedii gabadhii baa la yaabtay bal weliba xaggay cuntada ka bilowday mataqaanaa meeshii ay ka goosatay lafteeday caaisho cuntadii ka bilowday dhinaceedii intaa ay taabatay waan iska fogeyn maadogow halkay geysay bay kasii waday haqadka beerta falka halkii la geeyaa laga wadaay gabadhii oo la yaaban bay aragtay markaas waxay tii rasuulka wuxuuna yidhi inahaa laysat binajasin inamaa hiya min aawaafiina waawaafaati alaykum warkii bisaduna waa cadaaday soomaa ka soco wadukaanu najaasati najisun wa dukhaanu najaasati najaasada qiiqeeduna najasun weeye waa in najaasu farc ka xoolaha fi fiqhi cinda shaaficiyati waa nijaas haddii dab la qabadsiiyo qiiqiina kugu baxo haddii saxaradii bini aadamka dab la qabadsiiyo qiiqiya dambas ay yeelato ma nijaasba waraa waxaa idiin fiqhiga tafsiilkiisu wuxuu ku fiican yahay naskiiyo ijtihaadaadkii baa la ururiyeyo su-aal kastaoo kugu imanaysay baa la isku dayey in meel laguu saaro imaa nasan wa imaa nooc istidlaal kamidahun ayib wa dukhaanu najaasati najaasada qiiqeedu bakti baa la gubay xaar baa la gubay wax najaaso ah dab lagu shidhay najaasun weeye wa yucfaa waa la cafiyaa can yasiirihi wixii yarna waa cafi masaladaa waa la isku qabsado waxay ku cilleeyeen waayo shaygani waa ajzaa qiiqani waa shay muuqdo ili qabatay gacanna waa taabataayo qiiqu muddo markuu meeshan ku baxo wuu madoobeeyaa markuu madoobeeya haddii saa gacanta loogu tirana madow baa ku soo raaco gacani way taabataa sow sidaas maaha haddaba ajzaa la arki kara lana taaban kara weeye qiiqu wuxuuna asalkiisu ka yimid oo mutaxallilun min najaasatin buu ka yimid wamaa kaana asluhu najisan fahuwa najisun halkaasay istaageen maadadu waa nijaas haddaan dhahno bay su-aashaasi iman hadda maadda nijaasa kama hadlayno maaddo ficlan nijaasoon isku raacsannahay oo la gubay qeyqeeda waxaan ka hadlayno adi hadda tubaakadu ma nijaas waayo su-aashaadu waana laba qowl baa ahlulcilmiga ku jira dhexdooda shufqada shaaficiyadu wejka hada asaxu lwajhayni wej kaloo waxay leeyihiin ay yidhaahdeen nijaasa mehe waa aahir liannahu bukhaaru najaasatin najaase bukhaarkeediiyo qaac ka soo baxay weeye bukhaarkuna xukmiga cayntii uu ka soo baxay ma qaato wa huwa qowlu shaaficiyati bay dhaheen bukhaarku inuusan qaadanin oo intee ka keenteen almadhabu ahaaratu riixi neefta dhuusad inay daahir tahay wey waxay dhaheen wariixu bukhaaru lhaa'idi saxaro gufaacday wey hadalka dooda meel kasta waa laisla geliyogow waxay yidhahdeen neefi sideedba soo qaaca saxaro maaha saxaro qaaceed weeye qiiquna saxaro qaaceed weeye inaad qaacanna tiraahdaan nijaaso maaha kaana waa najaaso aad tiraahdaan socon mayso walidaalika alimaamu ibn rifcat ashaafici fii kitaabkiisa almalab markuu masaladaa niqaashay wuxuu leeyahay haddii la kala tafriiqiyo laba xaaladood kaana awjuh xaal hadday maxal radbi oo qoyan tahay iyo berinkagan hadday tahay haddii la kala qaada buu leeyahay waayo qoyaankii aar bay bukhaaru laaiti saxarada bukhaarkeeda neeftiihii qarbuuniya waxbuu kaga tagaa buu i meel qoyan hadduu ku dhaco masaladaana hore aynu usoo marnay alaa kulli xaal labadaa waj baa laysugu la ysugu khilaafay taa keliya ma aha waxay yidhahdeen matagu waa nijaas baad dhahdeen markiisa la daaca qurmo daacada qurmuunee soo baxda nijaas weeye maydaan dhihin wa inamaa bukhaarkii mutagayirka caloosha ku jira ka soo baxay wey tanna qiiquna bukhaar waxba kama duwana alaa taraa bukhaarku markuu meel qabow a ah kaco iyo qiiqu markuu kaco say isugu egyihiin bukhaarkuba gidaarkan hadduu ku kaco qoyaan buu u yeelayaa wax la taabtana waa yeelanayaa waa midabkiisii buu yahay madowganna waa midabkiisii iyo qiiqi wax la taabta bukhaar waxba kama duwana adoo arkee la doosee la garnaqsado soo isma dhahye marbakanaa gar leh barna ka wuxuu sheegaya laakiin intii markaa la doodaya waxaa u fiican dooda fuqahadu mas'alay leedahay weligaa ayna kaa hoos bixin xaqaa'iqda ashyaadan iyo taxliilkooda baad culuum dheeraadoon baabu tahaara najaasaba ahayn baa kaaga soo bixi ood ka faa'iidaysan markii dooda laysu gardhiganayo masaladii waa najaaso maxaa ka dhalanaya amaradeeda dhegaysa marka fa in masaxa kaiirahu qiiqii wax badan buu ka masaxay najaasada canta nuurin foornadiisii foornadaadii baa najaaso qiiqeed ku baxay badan qiiqeedii baa derbiyada qabsaday maxaad samayn fa in masaxa hadduu masaxo kaiirahu kaiira dukhaani qiiqkiisa badan canta nuurin foornadiibuu ka masaxay bikhirqatin yaabisatin mare ingegabuu kaga masaxay oo fazaala wuu tirtirmay oo wuu ka zuulay ahura ay aahir noqon waayo qiiqu waa wax ingegan ingegii meesha haddii laga zuuliyana wax ku haraya ma laha sida cayn najaaso ingegan halkaa hadday fuusho oo laga tuuro waxna uusan kaga harin aahir bay noqotaa waa kow aw baad marisay aahir noqon maayo waayo qoyaankeediibay la nijaasowday way kusii masaxday iyadoo mutanajis ay sii taabatay meeshii bay kaa nijaasaysay ayib haddaanan tirtirin oon rooti ku dubtana fain khubisa haddii rootigii foornada lagu dubo calayhi cala dukhaani qiiqii ku dhagay baa dusha intii la kululeeyoo la huriyey baa rootigii dusha lagaga dhajiyey fa daahiruhu rootiga qaybtiisa koree bannaanka xigta daahiru way wa asfalu rakiifi rootiga inta hoosaysee qiiqii ku dhegtay gidaarkiina najisun wey soo su-aalo badanoo isweydiin lahaydeen halkaa laydinkuma jawaabin waa farun can inajaasati hadaad ii sabirtaan waan iska dhammayn waayo wiigga inta ka dhiman darsi ma jiro wiigga horeen akhriyay rag badan oo dalabo oo cashiro kale ku taxnaa baan gar iyo maxkamad ka dhammaan waayey dadkii yimid ay iska dhagaysanayeen cashirka ardayda aan rasmiga aan ahayn bal codkooda noo qaaday baa la yidhi marka garbaan meelaan uga baxo waaye wayakfii waxaa ku filan fii bowli sabiyi ilmaha yar caruurta kaadidiisee wiilkaa alladii wiilkaasoo lam yakul aan cunin hayra labani caana waxaan ahayn arrashu biyo in lagu daadiyo maca halabatilmaayi iyagoo biyuhu ay ka bateen qadarkii gaadida gaaray biyo ka badan dusha in lagaga rusheeyo walaa yushtarau sayalaanuhu sayalaanuhu biyihii inay ka dareeraan oy qulqulaan shardi maaha wa bowlu sabiyati gabadha yar sakaadideeda wakadal khunhaan labeebkiibaa lamid ahe yuqsalu waa loo dhaqaa kalkabiirati sidii qof weyn baa loo dhaqaa wiilka yarka en weli caana mooyeen wax kala cabin bay rushayntu ku filan tahay dadka waaweyn wixii gabadh iyo dumar waxaan raganimadiisu caddayn oo labeeb ah sidii dad waaweyn baa loo dhaqaa taana waa nusuusta nabigo xadiidka cali bn abi aalibna wuxuu ahaa yundaxu bawl ulaami wa yuqsalu bawl jaariyati gabadha kaadideedana waa la iska dhaqaa wiilka kaadidiisana waa la rusheeyaa waxaa kaloo nabiga laga wariyey bukhaariiy muslim wariyeen in wiil yar loo keeno badhabtiisa ku kaajay markaasuu biyo u yeedhayo wuu ku daadaadiyey walam yaqsilu mana dhaqin saxaabadu waxay yidhaahdeen lam yakul iطacaam loo jeeda sida qataadiya eyrkiiba yidhahdeen iyo taabiciinta u yidhaahdeen wamaa siwaa daalika intaa wixii ka soo haray oo min annajaasaati nijaasooyinka intaa aan soo sheegnay qaabka loo daahiriya waxaan ahayn in lam yakun lahu caynun wax muuqdo ama la taabto hadduusan lahayn cayna kafaa waxaa ku filan jaryulmaayi calayhi biyo dusha in lagaga dareeriyaa ku filan hadduusan wax la taabto ahayn kaadii baa kaaga duushay wuun iska ingegay biyaa dusha cayn iyo daata muuqatoo la arka ama la taabta hadduu leeyahayna wajaba waxaa waajib isaalatu ucmin dhadhanka in la zuuliya waa in casura haba adkaata zuulintuy wa lownin wariixin midabka iyo urtana waa in la zuuliyaa in sahulaa hadday fududaadaan haddayse adkaato dhibba laha fain casura hadday adkaatay isaalatu riixi waxda urtii keliya inaad zuulisaa kugu adkaatay midabka iyo wixii kale waad zuulisay aw ilowni waxda ama midabkii keliyaad keli weyday lam yadura baqaauhu haritaankiisiiya muuqashada iyo urta waxayna soo hartay dhib ma leh wain ijtamacaa labaduba hadday wada haraan ay kulmaanse darra waa dhibayaan masalada labadan la fududaynayo wuxuu ku leeyahay waad saxarootay waraaq iyo mare iyo geed iyo maadan haysanin biyo keliya aad wadatoo gacantaad isaga dhaqday kadib baad saabuun iyo ciid iyo wax ku dhaqday weli waxbaa ku yar hadhay dhib ma laha haddaad adigu dadaashood aada u xoqday gabadhiibaa dharkeedii dhiiggii caadadu ka gaartay way dhaqday way dhaqday midabkii guduudkiibay ka goyn weyday maryaha qaarkood kama goo garan hadday caddahay hadday kari weydo dhib ma laha waysaa iskaga tukan waxaa la mida ah xoolaha nool dadka dhaqda xilliga roobku intuu doo barwaaqada ay tahay xaarkoodu cagaaran hadduu ku gaadho maryaha saad kaga goysaa ma sahlana ma sahlaansi laga gooye xolo dhaqatadaa garan laakiin carruurtii magaaladu waxba ka garan maayaan midabkii haddii la goyn waaya waxaa u daliilana xadiidka abi hureyre bukhaa muslim iyo abu daawuud iyo wariyeen khawla binti yasaar baa nabiga weydiisay alslam xaydka caadada ah wixii maryahayga gaadha ka waran bay tidhi markaasuu yidhi waad intaad xoqdo oo jajabiso biyo ku dhaq waxay tidhi haddaan dhaqo midabkiina kari waaya ka waran wuxuu hi yakfiiki lmaau walaa yaduruki aarhu biyuhu kugu filan muuqaalkiisana waxba ku yeeli maayo riixdiina waa looga qiyaastay nabiguna alay sla aada uguma adkaynin dadkii biyaha ku sishaysanaya mar kasta gacmaha aadin ay u xoqaan dhadhanku laakiin waxay yidhahan waa adagta laakiin su-aashu waxay tahay najaasaaf in la saara lama ogole see loo dhadhamin <laughs> waxaa laga hadlayaa wixiinu daahir noqday intaad moodood afka geliso haddaad dhadhan kuu soo dhamo iska tuf meesha inay nijaaso tahay noga wey wayushtarau masalaan horay u soo marnay buu hadda kuu keenay wayushtarau waxaa shari ah wuruudulmaai biyuhu inay kor kaga yimaadaan cala almaxalli maxalka la daahirinayo waa hadday biyuhu yar yihiin qollateen ka yar yihiin lalcasru in la jajabiyo oo la xoqaay waajib maaha hadday sidaa iyadoon la xoqini najaasadii caynteedu zuulayso biyuu haday badan yihiinna ama maradu korha ka timaada weelka najaasada ama biyuhu korha ka yimaadaane dhib ma laha hadday yar yihiin mas'alaynu soo taqriirinnay biyaha yaree qollatayn ka yar bimulaaqaati najaasati bay ku nijaasoobaan haddaba haddaan maro soo qaada nijaaso oon weelkii saxankii biyihii igu jira dalaq siiyo way nijaasoobi hadda waxaad tidhaahdeen biyaha korka haddii lagaga shuba ma nijaasoobayo weelkii iyo biyihii ku dhacayay soo kuwan ishaya maaha nijaasadu kor uma rafushee hoos bay u socotaa bay yidhaahdeen fi tafriiqi bayna alwaalidi waalmawluudi masalada horaa uga soo hadalay soo ma horan ka soo hadalay tii waa hadda kuu keenay lalcasri inaad jajabisa qasab maaha hadday biduunihi nijaasadii ku zuulayso ayundabu waxaa sunnaa bacda ahaaratihi markuu ahaaro qaata kadib markii uu ahiriyeeu shaygii asluhu inuu dhaqo aaniyatan wa aaliatan mar labaad iyo mar saddexaad si u ta'kiidiyo u yaqiiniyo baabka waswaas iyo amaadan ahirin hadhoweeye waswaaska iman lahaana uu isaga xiro wayakfi waxaa ku filan fii ardin najisatin dhul nijaasoobay bidaaibin wax qoyanoo dhaacaanoo dhalaalaya dhalaalayo ku nijaasoobay almukaaharatu bilmaai biyo in laga badiyo najaasadii ka badan walaa yushtaratu shardi maaha nuduubuhu nuduubu lmaai biyihii inay gudhaanna qasab maaha ama nuduubu najaasati inay gudhana qasab maaha wuxuu ku dhulku hadduu nijaasoobo ama nijaaso ku dhacda laba mid weeye nijaaso caynla hadday tahay iyadiyo intay gaadhay waa la qaadiyo saxaradiiyo wixii la midka ahaa najaaso qoyanoo gelaysa sida kaadidii hadday tahay iyo dhiiggii iyo biyo ka badan baa lagu shubi biyaha inay guraanna qasab maaha way aahir noqon bishari biyuhu waarid inay noqdaan waxaana asal u ah nabig casam xilligiisii acraabigii ku kaajay ee nebigu adaan biyaha intuu u yeeray uu ku shubay sidaana ku aahir noqday walow dahaba hadday tagto aharu najaasati اlardi dhulkii najaasadii ku dhacday raadkeedii hadduu baabao bishamsin qorax baa baabiisay aw naarin dab baa maray aw riixin dabayl lam tahur ma aahir noqoto xataa tuusala ilaa la dhaqo masalada culimmada qaar baan qabino dabka iyo dabaysha iyo qoraxda waxbay daahiriyaan qabaa masale khilaafiya ijtihaadiya lakiin iyaga waxaa ku leeya najaasadii waa mutayaqana wax wasiila sharciyo nas oo lagu daahiriyana lama laha walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana najaasadiisi wey saa wey wejka madhabka wa kullu maayicin intaasoo dhan waa mutanajiskii jaamidka ahaa wey hadday caanihii nijaasoobaan see la yeeli caanaha nijaasoobay subag baa nijaasoobay saliiddii baa nijaasowday casiirkii iyo sharaabkiibaa kaa nijaasoobay see la yeeli see loo aahiri ya ah, see loo aahirin mas'alo timid waa iyadana marada nijaasooday si loo aahiriya waa la yaqaan laakiin caano nijaasoobay ma la aahirin karaa ya caanuhus hadday nijaasoobaan ay qollatayn gaarahan ma aahir noqonayaan wakullu maayicin wax kasta oo qoyan oo dareeraya hayraamaai biyo aan ahayn ka khallin iyo walabanin caan iyo khal wey tusaalahaan idaa tanajasa hadduu nijaasoobo laa yumkinu suuragal maaha tahiiruhu in la ahiriyo biyaha biyaa lagu badinoo qollatayn bay ku daahir noqon kuwan kale qollatayn kuma daahir noqdaan daadin waayo warkooda fain kaana hadduu yahay shaygaasi jaamidan hadduu yahay shaygani shay ingega hadduu yahay ka samniljaamidi subag ingeganoo fadhiyo weeye alqa nijaasa tabu tuuri wamaa xawlahaa waxa ku hareeraysan waalbaaqii aahirun weeye waxyaabahaas duhniyaadka iyo dufanka ah laba mid bay noqdaan hadday fadhiyaan oy nijaaso ku dhacdo waa la tuuri nabigaana la weydiiyey calayh salaatu wasalaam subag fadhiya baa jiir ku dhex dhintay dushuu kaga dhacay uu ka bixi waaye waa ku dhiiqooday meeshii isagoo ku baktiyey baa loo yimid wuxuu yidhi alquuhaa wamaa xawlahaa iyadiyo inta ku hareeraysan intaa isla goysaan tuura waayo nijaasadu intana bay ku egtee ma gudbin wa kuluu samnakum subagiinana cuna ayib subagii haddii uu maaican yahay axaadiidta ku soo aroorta oo isla daadiya ah ma asixin ma la daahirin karaa culimmada qaar baa waxay qabaan waxyaabaha dufanka ah iyo waxa lamidka ah way daahirsamaan sababtoo ah biyaha kuma miilmaan maxaad samayn marka subagii baad soo qaadi baaf weyn oo biyo aad u keeni ama subagii yaraabaad meel yib weyn baad ku ridi baafkii biyo badan baad ku shubi waad ku qasi waad qasi waad qasi waad qasi waa dayn cabbaar markaad joogto subagii waa is uruursan oo kor buu isugu iman ka qaadoo ku danaysa bay yidhahdeen wuu daahir noqday biyuhu ku daahir noqdeen waxyaabaha dufanka ah culamada qaar baa tii saasaa loo aahiriya akhiiran baabu ahaara aakhirkeedii wamaa asala bihi wuxuu ku dhaqay annajaasata najaasada markaad dhaqayso laba mid wey biyihii aad marba maraad dhaqaysaa najaasaa biyaha inay iska daataan iyo inaad hooriso ama ay meel celiso ku ururaan labadaa mid sawmaa hadday tagaan oy dhulka raacaan tage hadday biyihii najaasada shaygan aad kaga dhaqday ururaan maxaa la samayn maslatlwaalid walmawriidka hore usoo tilmaanay maslada lafteeda wey horaa usoo marnay wamaa asala bihi wixii uu ku dhaqay ee biyo ahaa annajaasata uu ku dhaqay maradii way daahir noqotay weelkiina waa daahirisay oo meel baad dhigatay biyihii aad ku daahirisay eed ku dhaqday isaga marayna halkanay kuugu jiraan ay ku urursan yihiin biyaha ma daahir baa mise maaha fain taayara hadduu bedelmo o aw zaada wasnuhu miisaankiisu uu koru kacoo ziyaado fanajisun wey wailaa falaa haddii kale maya waxaan leenahay biyahan ma isbedeleen hadday isbedeleen najaasadiibaa badashay waa nijaas hadday bateen maxaa badiyey inay yaraadaan bayd asalku oo maradi iyo wixii lagu dhaqay wax ka raacaan waxna daadaataan hadday bataan nijaasadii baa badisay baan leenahay fanajasun wailaa falaa maxaa masaladaa loo yidhi oo soo biyo yar oo najaaso soo marayoo soo dhaafay ma aha mulaaqaadkii sameeyey haa waxay dhaheen lidaruurati daruuradu maxay tahay wejkeedu wejka daruuradu waxay dhaheen biyihii way yaryihiin maradii nijaastahaydna way soo dhexmareen oo marada dhexdeed najaasa isku taabteen ilaa iyagu daahir noqdaan mooyeen maradii daahir ma noqon karto maradii waa daahir biyihii dhex oo dhanna wada nijaasay ahaayeen suuragal ma ha yidhahdeen haddaan nidhaahna si aan haynna dhahnana waxaan dhahay noqonaysaa mare kastaoo la dhaqayo waa qollata in lagu dhaqo wahuwa xarajun shareicadu aynan la imanin walihaadaa lidaruurati baan isaga nidhi iyo inagoo aska cuskanayna yusriga iyo fudeedka shareicada guud fain balaga qullatayni kadib biyi hadday qullatayn gaaraan fa muطahirun wax kale ay ahiri karaan wailaa haddaynan gaarin fa xukmuhu xukumkiisa xukmu lmaxalli maxalkiibay la xukm yihiin bacda algasli bihi markii lagu dhaqay kadib in kaana qad xukima haddii maxalkii iyo weelkiiiyo maradii la xukumay biahaaratihi inuu aahir yahay faaahirun wey wailaa haddaan la xukumin fanajisun wey halkaas kitaabu ahaara ku dhammaaday ilaa sabtida dambe weeye insha allahu tacaala iyo kitaabu salaati subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub